alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala almabcuudi raxmata lilcaalamiin amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa mar kale iyo muxaadaradeennii ee muxaadaraadkii inoo baxeeyey tobanka dambe qaybtii saddexaad waxaa maanta u diyaar ah sheekheena sheekh ismaaciil cabdi hurre ismaaciil dheeg waxa ay ka warramaysaa taariikhda faca weyn ee muggiyo miisaanka leh aadka u qiimaha badan taariikhul taariikhda taariikhu andalus aduu qisaskeeda ama taariikhdeeda wax ka midabuu sheekhu inoo soo xulay waa taariikh runtii mudan inaan la ilaawin in maanka lagu hayo in dalweynahaasi uu ka mid ahaa dowladihii ama dowladdii weyneed ee islaamka markaa sheekha ayaa insha allahu si fiican noogu qaadaa dhigi doona sheekh ismaaciil cabdi hurre waxa uu ku caanyaho aada loogu yaqaanaa isagoo dee shahiir ah oo marka horeba qaniinu can tacriif ah barnaamijka ka baxa idaacadda ee aadka u xiisaha badan marka laga yimaado tafsiirka qur-aanka ee raadraaca islaamka runtii waa barnaamij ay la socdeen dadweynaha oo dhammi yar iyo weyn aadna loo xiiseeyey miy miyo magaalaba waana taariikhdii oo runtii si fiican loo soo qaabeeyey oo hab akaademiya sheekhu uu soo dhigay tanna sidii oo kale aynu ka sugaynaa insha allahu falyatafadal mashkuuran bismi illaah alxamdu lilah ahanaaءu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam ayuha alikhwa walabnaa sidaa sheekh mubaarak uu qadimay waxaynu waxoogaa ka hadli doonaa taariikhda uu sheegay faca weyn ee layaa yidhaha taariikhu اlandalus taariikhda andalus oo ah siddeed boqol oo sannadood oo xidhiidha ah in hal jelso ama hal muxaadaro lagu soo koobaa waa wax aada u dhib badan laakiin waxaynu isku dayi doonaa inaynu taariikhdaas dheer dulxaadin ku samayno oo dulmar aan ku soo marno innagoo isku soo xidhi doona andalus min alfadxi ila suquud waagii la furay ilaa markii ay duntay dowladda islaamiga ah. si ay dhegaystayaasha ugu fududaato waxaan jecelahay inaan iyar ka idhahdo al-ismu ard magacan andalus iyo dhulka andalus la yidhaahdaa maxay yihiin halkay yihiin dhulka maanta taariikhtaynu ka sheekaynay andalus la odhan jiray laakiin maanta spain la yidhaahdo waa dhul markaa juquraafigiisa amba physical juquraafiga waxa afka faranjiga loo yaqaano laga hadlaayo waxaa la odhan daraa waxaa la yidhaha waa jisrun ardiy waa biriish dhul ah oo ka soo bilaama koonfurta yurub afka soo saara maqrib alcarabi amba waqooyiga afrika dhulkaa biriishka u eg labadaa dhinac iyo xagga hore oo marinbiyood aad iyo aada u koobana dhammaantood biyo ayaa sidaa u soo xidha dhinaca galbeed waxaa ka xiga badweynta la yidhaahdo atlantic ocean ama almuxiid aladlas dhinaca galbeed barina waxaa ka xiga badda la yidhaahdo albaxru alabyad almutawasit ama mediterranean sea ama badda cad afka soomaaliga labadaa badood af yar bay halkaa waqooyiga afrika iskaga soo xidhmaan dhulkaasi ayaa uu yahay dhulka aan ka sheekaynayno oo xagga dambana buuraleyda faranse ee gasha bartamaha yurub ay iskaga soo xidhmaan dhulkaasi waa dhulkaas dhulkaas magacan innagoo aynu ka hadlayna andalus xagguu ka yimid inta aanay muslimiintu dalkaa tegin aynu ka sheekayn doono waxaa meeshaa deganaa oo boqortooyooyin ku lahaa dad la yidhaahdo qabaa'ilu lfandaal alfandaal ow ilwandaal bilwaawi walfaa alwandaal ow ilfandaal qabaa'ilkaasi baa yaalay markaasaa dhulkooda waxay la odhan jiray bilaadul fandaluniis fandulusiya fandulusiya fandaliski weeye markii dambe andaluusiya laga yidhi amba loo tarjumay markii dambe magacu wuxuu ku soo ururay andalus laakiin waa bilaadun fan nol fandolisia dhulkaasi weeyaan dhulkaas dadkaas baa deganaa nimanka qabaaisha la yidhahdo fandalisku waxaa la yidhi isir ahaan waxay ka soo jeedaan bartamaha yurub ilaa dhulka jarmalka iyagaana meesha ka saaray dowladdii romaaniyiinta ahayd ee iyaga ka hor xukumaysay dhulkaas aan ka sheekaynayno ee aynu intaa ka sheegnay waa dhul isugu jiro buuraley iyo dhul kayma ah oo bannaana leh iyo dhul jasaa'ir biyo waa dhul marka laisku laisku soo minguuriyo taariikhyahanadu muslimiintu ay yidhaahdaan alkansu lmafquud waxa weeyi macdantii amba kansigii la waayey amba aljannatu lmasluuba jannadii la dhacay la waayey marka dhul aada iyo aada u qiimo badan deega ahaan weeyaan waa dhul wabiyaal aada iyo aada u badan leh oo badankoodu u buyashuba dhinaca galbeedka ee baddaas waxaan jecelahay si ay taariikhdu ay noogu fududaato magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee xilligaa jiray ee taariikhduna inala geli doonto inaan dhowr ka sheego andalus waxay u qaybsanayd junuub iyo wasad iyo shimaal dabcan junuubku waa meesha laga soo galay magaalooyinka caanka ahaa xilligaa waxaa ka mida alqurduba oo ah magaalooyinka taariikhda islaamka aada u galay alqurduba waa koonfurta waxaa kaloo ka mida ishbeeliya iyo alfarqaad dhinaca dhedhexe waxaa xilligaa jiray magaalada caasimada u ah oo dulaydila la yidhaahdo hoostana farqaada iyo sarakoosa iyo magaalooyin caynkaasa qaabkaasina waa magaalooyinkii maanta jiray waxaa dhulkaasi uu runtii maanta sbain marka laga hadlaayo min xaysu lmasaaxa sbain oo keliya maanta marka inta boortuqiiska raacda ay ka go-do waxaa la yidhaha waa dhulka saddexaad ee masaaxadda dhulka ugu weyn qaaradda yurub marka laga taga ruushka iyo faransiiska xataa jarmalka iyadaa ka dhul weyn dhulkaa aynu sawirka guud ka bixinnay wuxuu dhinaca waqooyiga ka soo kulaalaya almaqrib alcarabi dalka maanta maroko loo yaqaano intaa haddaan ka soo gudubno waxaynu ka soo hadli doonaa addariiqu ila almaqrib bal intaynaan horta andalus tegin addariiqu ila almaqrib maqrib sidii loo gaadhay taariikh kooban xilligii khulafada gaar ahaan xilligii cumar binu khadaab waa taariikhda ku haynaa in muslimiintu ay furteen shaam oo maanta dalalka suuriya iyo libnaan iyo falastiin iyo dhulalkaas oo isku wada jira dalkaas shaam baa la odhan jiray shaam bay furteen waa kii cumar binu khadaab ka qayb galay xafladdii xilwareejinta talada qudus intaa kadib ninka la yidhaahdo camar binu caas oo ahaa hoggaankii sare ee jihaadka islaamka iyo futuuxaadka wuxuu ka codsaday cumar binu khadaab inuu masar u gudbo oo masar uu furto masarna waa dalfac taariikhda islaamkana fac weyn iyo taariikh weyn iyo waxtar weyn kula weeyaan sannaddii labaatanaad isagoo amar ka haysta cumar binu khadaab ayaa masar la furay amba muslimiintu ay u gudbeen iyada oo uu hogaaminayo camar binu caas saxaabiga qiimaha badan ee ninka weyn ee siyaasiga ahaa ee rugcadaaga ka mid ahaa xilligaas masar waxaa u ahayd magaalo madax magaalada maanta magaalo madaxda labaad oo ah ee aliskandariya halkaasi ayuu fadhiyey boqorka reer masar almuqawqas oo ah ninkii rasuulka u soo diray hadiyadaha sanadkii uu rasuulku boqorada caalamka u diray waa kii baqasha iyo hablaha iyo alaab u soo diray wixii anigu islaami maayo laakiin inaan cadaawad ku haynin ayaa noqon doona markii masar la furay xilligii cumar binu khadaab haddaan ka soo gudubno cumar binu khadaab waxaa xilka khilaafadda uga dambeeyey magaalada madiina caasimadda muslimka ay u ahayd cusmaan binu cafaan cusmaan binu cafaan radia allahu canhu wuxuu diray oo waqooyiga afrika oo dabcan dhul dheera ah oo maanta ka bilaamaya galbeedka masar libiya tunisiya aljeris ilaa morocco laga gaadho runtii dhul aad u dheera ah, wuxuu diray sanadii toddobiyo labaatanaad ee hijirada rasuulka calayhi salaatu wa salaam taarikhdan isticmaalayna maanta waa hijrada rasuulka ta kala way qorantah laakiin ma doonayno hijirada aan isticmaalayna wuxuu diray ninka saxaabiga ah ee ilaa jihaadkii iyo futuuxaadkii shaam ka soo qalqalay ee leedaha cabdillaahi binu sacad binu abi sarx ninkaasuu diray toddobiyo labaatankii hijirada ninkaasi wuxuu islaamka gaadhsiiyey gobollo ka mida ah waqooyiga afrika bari galbeedka masar iyo qaybo ka mida ah dhulka loo yaqaano jibaalu nuuba oo ah koonfurta masar ilaa bartamaha dalka suudaan intaasi ayuu islaamka gaadhsiiyey cabdullaahi binu sacad waa nin saxaabiya waxay dadka taariikhda faalleeya ay leeyihiin cabdillaahi binu sacad iyo cusmaan binu cafaan xagga nuujinta ayay ka walaala ahaayeen sidaasay leeyihiin waxaa laga soo gudbay xilligii khulafada xilligii reer banu umeye waxaan joognaa iyada oo bartamaha waqooyiga afrika ilaa nuuba ilaa masar oo dhan tiyo islaamka la gaadhsiiyey ayuu xilligii khulafadu dhammaaday khulafada waxaa hoggaanka islaamka uga dambeeya nimanka reer benu umaye la yidhaahdo oo dabcan sayid cusmaan binu cafaan qoyskiisii reer quraysheed ah marka labiyo shani waxay haysteen sanadii afartanka oo ah sanadkii uu xilka qabtay mucaawiya caamuljamaaco la yidhaahdo ilaa boqol iyo labiyo soddon intaasi ayay xilka hayeen markii reer bani umaya meesha ay qabsadeen hoggaanka islaamka caasimadii madiina way ka soo rarteen waxay ka dhigteen magaalada dimishik iyo shaam bay yimaadeen mucaawiya binu abi sufyaan wuxuu diray si uu uga bilaabo jihaadka halkii uu cabdilaahi binu sacad kaga tegey ninka caanka ah eed aad taariikhda islaamka ugu maqashaan ee cuqba binu naafic la yidhaahdo cuqba binu naafic wuxuu isna islaamka gaadhsiiyey ilaa dalka maanta morocco loo yaqaano ayuu islaamka gaadhsiiyey sanadii kontonaad ee hijirada rasuulka wuxuu dhisay magaalada faca weyn ee taariikhda muhiimka ah kule diinta islaamka iyo dacwadeeda ee lee kayrawaan kayroowan magaalada la yidhaahdo isaga ayaa aasaasay cuqba binu naafic wuxuu ka dhisay meel iminka ku taalla koonfurta dalka maanta tuunis la yidhaahdo halkaasaa laga dhisay kayrowaan waxay noqotay magaalo ka mida meelaha xadaaradda iyo ilbaxnimada islaamka iyo cilmiga islaamku uu biyo dhigay ee islaamka waqooyiga afrika ilaa afrika islaamka looga gudbinaayey ahamiyadda ay islaamka kayrawaan ku leedahay waxaa ka mid a ah, dadka qaarkood waxay yidhaahdaan waa raabicu halaaha waa saddex magaalo waa magaalada afraysa yacnii kaalinta ay ka qaadatay diinta islaamka iyo faafinteeda saddexdaas waa maxa waa maka madiine iyo qudus xataa ma aha dimishq laguma waxaa la yidhahda waxay yidhahdaan waa raabicu halaasa saddexta afraysa weeye khayrawaan magaalo ay tahay dhallinyarada muslimiintu in taariikhdeeda ay dib u fiiriyaan marka xilligaas cuqba binu naafic wuxuu gaadhay ilaa galbeedka africa maqrib buu gaadhay waxaa la yidhaahdaa markuu atlantic oceanka gaadhay wuxuu yidhi isagoo faraskiisai la hadlaya wallaahi haddii aan ogahay in dhul xaggaa iga xigo maraykan iyo waxaaba lama aqoonin haddii dhul in dhul xaggaa iga xiga haddaan ogahay ilaahay diintiisa waan gaadhsiin lahaa laakiin ninkaa la yidhaahdo cuqba markii uu xaggaa tegay buu soo noqday wuxuu noqday damcay inuu qayrowaani xaggan u soo noqdo afrikada galbeed xilligaa waxa xoog ku lahaan nimanka berberiyiinta la yidhaahdo markaa dhexdaa loo galay jidgooyaa loo galay mujaahidkaa halkaasaa lagu dilay laakiin xilligaas cuqba binu ee uu jiray ilaa waqooyiga africa ilaa maqrib alcarabi intaas ilaa masar baa isku xidhmay haddaynu dariiqaas loo maray andalus aan ka hadalay furitaankii masar ilaa waqooyiga afrika ilaa maqrib alcarabi oo ay isaga dambeeyeen cabdilaahi binu sacad iyo cuqba binu naafic waxaynu u imanaynaa fatxu landalus andalus sidii loo furay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu suuratu lacraaf ku yidhi faqsusi alqasasa lacallahum yatafakkaruun faqsusi lqasasa ummadda sheekooyinka iyo taariikhda uga warran taariikhduna aad iyo aad bay muhiim u tahay caalamkana waddan aan taariikhda la daraasayni ma jirto ama taariikhda waddankooda ha ahaato ama taariikhda dunida ha ahaate ama taariikhda diintooda ha ahaatee nimanka ree beni umayo la yidhaahdo waxaan idiin sheegay afartankii ilaa boqolyo labiyo soddonkii hijirada ayay caalamka islaamka xukumayeen xilligan aan ka sheekaynayno ee andalus la furtay waxaa khaliif ka ah magaalada dimashik ninka qiimaha badan taariikhda islaamka ee leedahay alwaliid ibnu cabdilmelik ibnu marwan oo runtii reer benu umaya malaha mucaawiyinba kusoo dhodhowaa nin kaloo kusoo dhowaa ma jiro futuuxaadku islaamka u sameeyey amba dhinaca galbeeden u soconna ha ahaato ama dhinaca bariga ha ahaato iyo qaaradda aasiye intuu islaamka ruqcaddiisa fidiyey cid u dhigmaysa iyo cid u dhodhow midna kuma jirto reer banu umaya oo afar iyo toban amiiraha ama afar iyo toban khaliifaha markii uu meesha qabsaday alweliid ibnu cabdilmelik wuxuu waqooyiga afrika u magacaabay inuu waali ama barasaab ka noqdo ilaa isagaa meesha ka ah madaxweyne ninkaa taariikhda aada ugu taqaanaan ee la muusa binu nusayr oo ah raggii ilaa shaam ka soo dagaalamay ee markii dambe muxuu ahaa camar binu caas la socday ee la shaqaynayey muxuu ahaa cabdillaahi binu sacad iyo cuqba binu annaafic iyo raggaa nin nin raggaa la shaqaynayey buu ahaa muuse binu nusayr ayuu u magacaabay hoggaanka waqooyiga afrika waxaanu muusa binu nusayr bedelay ninka la yidhaahdo xasaan binu nucmaan oo uu u magacaabay waqooyiga afrika mucaawiya binu abi sufyaan taariikhdaasina waa sagaaliyo toddobaatankii hijirada rasuulka calayhi salaatu wa salaam ninkaa la yidhaahdo muusa binu nusayr wuxuu islaamkii dib ugu faafiyey xilli markii cuqba binu naafic uu soo noqday qabaa'isha isha berberiyiinta qaar badan baa gaalnimadoodii iskaga noqday oo waa kuwa dilay cuqbo naftiisa markii meesha uu tegay muusa binu nusayr siyaasad ka duwan tii cuqbo ayuu qaatay cuqba xawli buu ku socday sibiil fardu hays jiidhan ha la socdo ilaa maqrib alcarabi foorsa xoog ha lagu wada behay laakiin markuu isagu u yimid isagoo khaladaadkii xilligaa dhacay ka faa'iidaysanaya muusa binu nusayr wuxuu bilaabay inuu meel qabsadaan muddo kooban ay joogaan dadka ducaad iyo culimo loo sameeyo diinta la baro dadka qalbigooda la qooyo markuu arko dadkaasi istijaabo inay heleen deetana la gudbo taas buu bilaabay muusa binu nusayr ilaa ugu dambayntii uu maqrib alcarabi gaadhay waqooyiga markuu intii uu markii hore gaadhay cuqba markuu muusa binu nusayr islaamkii wada gaadhsiiyey ee aynu odhan karna haatan islaamku wuu biyo dhigay oo dadkii islaamnimadii way sharaabeenoo si fiican bay u qaateen wuxuu magaalo ku taalla waqooyiga galbeed ee maqrib oo la yidhaahdo danja wuxuu u magacaabay ninka taariikhda aad ku maqasheen ee daariq binu siyaad la yidhaahdo daar ibnu siyaan waa guddoomiye degmo ile guddoomiye gobol waxaa ah muusa binu nusayr taariikh isagu waa guddoomiye degmo muusa binu nusayr alwaliid ibnu cabdilmelik buu hoos yimaadaa silsilada sidaa la socon marka magaalo denja la yidhaahdo xilligaa danja la odhan jiray oo magaalo xeebeeda oo ay isa soo eegayaan sida imika cadan iyo ay berberi isu soo eegayeen oo weliba baddu de intaas way weyn tahay intaa ay ka kooban tahay ayuu magaaladaasi danjo la yidhaha u magacaabay kadibna waxaa la isla soo qaaday muusa binu nusayr oo ninka waqooyiga afrika oo dhan haysta ah iyo ninka la yidhaahdo daariq binu siyaad waxay isla soo qaadeen in islaamka dhinaca yurub loogu gudbiyo oo xagga andalus loo gudbo fikraddaasaa la niqaashay dabeetana waxaa xaalka lala socodsiiyey dee khaliifkii ilai meesha isagaa madaxweyne ka ahi waxaa le waxaanu doonaa inaanu gudubno oonu baddan cagaha gelinno xilliyadaana muslimiintu aad xagga badda khibrad badan kumay lahaynoo nimankan hogaaminaya badankoodu dee nimankii shaam iyo ka yimid weeyaan ilaa xijaas ka yimid xilligii xilligii cumar bin khadaabna radia allaahu canhu xilligii cumar binu khadaabna waa kii wuxuu diidi jiray in muslimiintu ay ka gudbaan badda waayo badda khibradu ay lahayn muslimiintu markan waa la niqaashay ugu dambayntii wuxuu tale ku soo bixiyey alwaliid ibnu cabdilmelig war nimankiina maqhrib alcarabi joogow islaamka meesha ha ku halaagine qaaradaas dhulkaasi dhul gaalo ay haysato ilaa waa dhul adag weeyaan romaniska xaggan iyo galbeedka iyo xaggana islaamka muxuu ahaa iyo qubrusna waa kuwii colka ka ahaaye meeshaa ilaa aada sahan ku tagtaan ciidan ha ku biimaynina ciidan weyn dabeetana sanadii koob iyo sagaashanaad ee hijirada rasuulka ayaa waxaa la diray muuse binu nusayr ninka talada taliska saarahaysa waa muuse waqooyiga afrika nin la idhaahdo dariif binu malik ayaa shan boqol oo mujaahid la siiyey dabeedna waxaa li badda tallaaba waxaa laysahamin iyo indha-indhayn andalus u taga sanadii koob iyo sagaashanaad ee hijirada rasuulka weeyi jasiirad la yidhaahdo baala baalonaas baalonaas jasiirad la yidhaahdo oo koonfurta sare ee xadka una ayuu degay halkaa dabeetana manaadiqdii ku dhoweyd ayuu weeraray wuxuu soo noqday isagoo maasha allah qaniimo wata sahan iyo indha indhaynbaa ayaa loo diray laakiin isaga oo mabsuud ah waxoogaa sahanna ilkabowsi soo qaatay adduunyanoo wata ayuu soo noqday markii soo uu soo noqday eh, dariif binu maalik darif binu malik ninkaasina waxa wey waa nin aada iyo aada geesi u ah laakiin waa dadkii berberiyiinta ahaa ee waqooyiga afrika deganaa ee islaamay weeya ila islaamku maalinba nin buu gaarayaa inaba weyna soo gaaray unsa maha islaamku waa waa diinti ilaah diinta ilaahi subxaana wa ina diina cinda allahi alislaam kolkaa ninkaasi nin berberiyiintii ka mida ayuu ahaa intaa kadib ayuu sanadii labiyo sagaashanaad muuse binu nusayr wuxuu diray toddoba kun oo nin oo uu hogaaminayo guddoomiyihiisii denjaa daariq binu siyaad waa ninkaa taarikhdiisa ilaa yaraantii ka maqlayseen intii aanu gudbin doonyuhu sameeyey doonyihii wuu gudbiyey way idinka maqlay taariikhda markuu gudbay doonyihiibuu gubay baa la yidhaahdaa si ay ciidankiisa u dagaalaan ciidanku waa ta qaaradda dhan ee yurub ku wajahaya waa toddoba kun oo nin taariikhna ilaa iyo araantii maqli jirnaa inuu yidhi alcaduwu amaamukum waalbaxru waraakum maarata falo yaryariin baanu akhriyi jirnay kutub yaryar baanu ka qaadan jirnay maktabadda masaaridu halkan maxadka edhib imka uu yahay ahaan jirtay aad waxaan jeclaan jiray kutub la yidhaahdo alqisas almadarasiya iyo waa laba silsilo iyo abdaalulislaam abdaalulislaam baanu ka akhri jirnay muusa binu nusayr iyo daariq binu siyaad iyo raggaasaan ka akhri jirnay marka markuu meeshaa gaadhay daariq binu siyaad halkaasi ayuu fadhiistay wuxuu ogaaday ila waa kii meesha sahan hore loogu tagay boqorkii meeshaa deganaa wuxuu ka hor keenay ciidan boqorkii markaa andalus xukumaayey oo la dariiq la yidhaahdo ciidan xoog le buu ka hor keenay ciidankaasi markuu ogaaday taariq binu siyaad wuxuu fariin ku soo celiyey muuse binu nusayr wuxuu ciidan xoog leh ayaa iga horeeya markaa waxaan u baahanahay annajda in ciidanka la soo xoojiyo toddoba kun oo shan kun oo nin baa lagu soo xoojiyey halkaa deetana waxaa ka dhacay dagaalka bisha ramadaan dhacay marka laga hadlayo fatxul andalus waa meesha furaha u ah andalus saddex sanay socotay furitaankeedu laakiin waa meesha furaha u ah meel waadi laka la yidhaahdo meesha waa tan webiyaal wadan bay leedahay waadi laka waadi la yidhaahdo ayaa labiyo tobankii kun iyo ciidankii weynaa halkaa dagaal weyn baa ku dhex maray waa bisha ramadaan waa ta laga hadlaya futuuxaatu ramadaaniya waa ta andalus lagu daro waa liajli haadihi almacraka waadi laka lagu dagaalamay ilaahay subxaanahu wa tacaala guushii wuxuu siiyey islaamkii wama nasru ilaa min cindi illaah markii halkaas difaacaasi uu jabay wuxuu bilaabay daariq binu siyaad altawaqul fii bilaadi andalus inuu hore u galo waatan markii hore ay soo sheegay magaalooyinkii koonfurta ee inay ka mid ahaayeen qarnaade iyo haddii alla qurduba iyo ishbiiliye iyo magaalooyinka koonfurta waatan kuu sheegay ugu dambayntii wuxuu socdaba sanadii saddex iyo sagaashanaad wuxuu qabsaday magaaladii caasimadaba andalus markaa u ahayd oo layha dulay dila markii uu ogaaday muuse binu nusayr meesha khayrka ka socda isna ciidan buu soo kaxaystay sideed iyo toban kun oo ciidana buu soo kaxaystay aaggii uu furameeyey dhinacii dhinaca galbeed buu isna ka ayuu ka galay soo maray dabeetana magaalooyin aanu hore u firin oo ay ka mid yihiin magaalada ishbiiliye la yidhaahdayo tamaanta barceloona la yidhaahdee kubadda ciyaarade ciyaarteed maqashaani dhallinyarada aada u maqlee kuwaasuu qabsaday marka waxay isugu yimaadeen bartamaha dalkii andalus labadii taliya halkaas bay isugu yimaadeen waxay ka wada hadleen ma tama injaasuhu war maxaa qabsoomay iyo waxa hadhay in dib loo qorsheeyo ilaa waqooyiga oo magaalada sarqasda la yidhaahdo iyo ilaa waqooyigii baa la qabsaday ciidan siddeetan kuna ayaa lagu hawlgeliyey andalus ilaahay baa subxaana wa tacaala nasriga leh laakiin dad naftooda hibaynaya oo diin islaamka uu ka dhab yahay bay ahaayeen marka labadaas nin waxaan odhan karnaa boqolkiiba shan iyo sagaashan waxay furteen dalka la magac baxay andalus shanta soo hadhay raggii ka dambeeyey ayaa ku daray laakiin boqolkiiba shan iyo sagaashan ayay furteen markii labadaas nin ay islaamkii gaadhsiiyeen andalus saddex sannadood buu halgankaasi ku qaatay khaliifkii la odhan jiray alwaliid ibnu cabdilmelik labadii nin oo andalus jooga wuxuu yihi soo gala dimashik ilaa xadda taariikhdu ma cadda maxaa uu ugu yeedhay alwaliid ibnu cabdilmelik labadii hoggaamiye ee meesha madaxda ka ahaa waxa weeyaan muuse binu nusayr iyo daariq binu siyaad wuu u yeedhay dimashik soo gala buu yidhi taariikhdaasi lama garto lama garanin ilaa hadda wuxuu ugu yeadhay lagama sheekay sida aan loo garanaynin wuxuu cumar binu khadaab khaalid binu weliid uga casilay hoggaanka shaam ee uu abu cubayde ugu dhiibay aan loo fahmaynin laakiin tan aan imka ka hadlayno culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa nimankani xawliga ay ku socdeen hadday yurubta karo xoog u sii galaan dhulkii islaamku uu biyo dhigayna uu dee ahaa afrika iyo waqooyigeeda dhul muxuu ahaa way fogaan doonaayo islaamku khatar buu geli doonaayo war cagaha loo yar dhigo inuu uga jeeday baa laga yaabaa bay leehay taasina waxa weeyaan waa danni uun mooyaane lama yaqaano dhulkii andalus waa la furtay waxaa meeshii uu ile ninkana da muusa binu nusayr isagaa meesha xukume wuxuu meeshii u dhiibay andalus oo uu kaga yimid wiil uu dhalay oo laydhaha cabdilcasiis binu muusa binu nusayr iyaguna halkii laga soo amray ayaa ayay usoo ambabaxeen labadii nin waxay yimaadeen dimashik laakiin nasiib darro waxay soo gaadheen khaliifkii xanuunsanaya alwaliid ibnu cabdilmelik in yar intii la joogayna wuu geeriyooday xilkiina waxaa qabsaday sulaymaan ibnu cabdilmelik oo walaalkii waxay taariikhdu sheegtay sulaymaan ibnu cabdilmelik iyo muuse iyo inay xajka isla wada qabteen oo soo wada markii dambe uu muusa binu nasr madiina iska fadhiistay intaas halkaas wey waxaan imika joognaa andalus oo la furtay andalus yaa xukmay aad baan u koobaynaa andalus taariikhdeeda maraaxil bay soo martay waxa u horeeya nimanka la yidhaahdo reer bani umaya reer bani umaye laakiin waa saddex marxaladood marxalad waxaa la yihahdaa cahdu lwulaad midna waxaa la yihahdaa cahd اlumaraa midna waxaa la yahahda cahd اkhulafaa si kooban ayaan uga sheekayn doonaa markii laga yimid muuse cabdicasiis binu muuse iyo raggiisii halkaas guruub madaxa baa xukumay oo la yidhaha waa ilaa ilaa labiyo muxuu ahaa ilaa labiyo labaatan la gaadhsiinayo laakiin halkaa u gudbin markii muslimiintu ay halkaa joogaan waxaa meeshii ka baxay dowladdii reer bani umaya waxay haysatay aan hore u sheegay afartankii ilaa boqol iyo labiiyo soddonkii markii cahadulfatxigu uu dhammaaday oo runtii saddex sannadooda waxaa qabsaday niman umaro ah oo magacood leehdo alwulaad alwaali waa bara nimankaasi ayaa qabsaday ee xukumka andalus wulaaduna waxay ahaayeen kolba ninkii meeshaa joogay ee aabbihii ka dhaxla unbaa idhaha anigu waali baan ahay waxaanan hoos tagaa dee amiirka fadhiya amba khaliifka fadhiya dimashik ilaa xilligaasi ayay joogeen ilaa labiyo labaatan waali ayaa meesha qabsay waa labiyo afartan sannadood waa shan iyo sagaashankii ilaa boqol iyo siddeed iyo soddonkii labiyo labaatan waali haddii loo qaybiyo labiyo afartan labiyo labaatan waxaad arkaysaa inaan midna laba sannadood wax ka badan aanu meesha haynin laakiin xilligaa wulaadu cabdicasiis binu muuse ugu horreeyey waxay andalus intii la gaari karayay oo dhanba islaamka gaadhsiiyeen dadkii andalus deganaana ee asliyiinta ahaana ilaa dadna waa dadkii muslimiintaa xagga oo berberiyiin iyo carab u badnaa dadkana way islaameen dad islaama bay noqdeen marka intaas waxaa xukumayey labiyo afartan kaas nimanka wulaada ah ee amiirka ama khaliifka dimashik jooga hoos imanayay labada marxaladoodoo kale cahdulimaara iyo cahdul khilaafana magacuunbaa meesha waa silsilada waa reer beni umayuunbaa xukuma xilligaa hore ee labiyo afartankaa sannadood waxaa la hoos imanayay khulafada ka dhisan dimashik laakiin markii la joogo boqol iyo labiyo soddon hijirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam reer beni cabbaas amba cabbaasiyiintu waxay qabsadeen ciraaq waxay xarun ka dhigteen magaalada baqdaad waxaa halkaa markay joogeen waxa weeyaan reer beni umayo meeshii waa la afgembiyey ilaa shaam bay qabsadeen caalamkii islaamka oo dhan bay qabsadeen reer beni cabbaas reer beni umayana waa la caydhsaday nin alla ninkii madaxda ah, inta la qabtayba qoorta laga jaray waxay ka baqayeen inay mucaarado ku kiciyaan ila qoladaniba waxay ku qabsadeen meesha xoogi marka amiirkoodii ugu dambeeyey ayaa meesha laga saaray oo ahaa kii afar iyo tobnaad reer beni umaya marwaan binu moxamed binu marwaan binu xakam ayaa meesha laga saaray markaa waxaa qabsaday waddankii reer bani cabbaas waxaa baxsaday nin madaxa waa ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan addaakhil ninkaasi wuxuu ka baxsaday shaam wuxuu dhuumasho ku galay maqrib alcarabi ugu dambayntiina wuxuu galay andalus oo ragga xukumaa dee raggoodii ay yihiin ile iyagaa meesha xukumi jiray oo weli dowladda reer beni cabbaas aanay awood ku yeelanin halkaa wuxuu ka aasaasay dowlad islaamah oo reer beni umaye ah oon reer bani cabbaas ahayn kolkaa waxaa la yidhahdaa addowla alumawiyati almustaqila baa la yidhaahdaa waxay xukumayeen boqol iyo siddeed iyo soddon ilaa toddoba boqol iyo lix iyo kontonkii meeshaa xukumayeen laakiin laba cahdi weeyaan cahdiga koowaad waxaa la yidhaahdaa cahd ulimaara oo boqol iyo siddeed iyo soddon iyo saddex boqol lix iyo tobanka intaa weeye waxaa cahdulimaara loo yidhi ninka meesha qabsadaa wuxuu odhan jiray anigu amiir baanahay khaliif baanahay muu odhan jiray isagoo ka taxarusaya khaliifka fadhiyo dimishik hadduu hadduu dee maqlo nin kalaa khaliif sheegtay dee wuu ku soo duway madaxuu jari marka anugu amiir baanahay amiir yaroo miskiinah waa lasmiskiiba amiir yaroo miskiina waanahay bay odhan jiree marka ninkaas cabdiraxmaan adaakhil baa le waa cabdiraxmaan binu mucaawiya binu hishaam binu cabdilmalik binu marwan ila waa la abtirsaday halkaasi dowlad buu ka asaasay cabdiraxmaan adaakhil intii uu andalus haystay waxaa la yidhaha wakhtiyada andalus ugu fiican bay ahayd ugu dambaynna waxaa ka qabsaday uga dambeeya wiilu dhalay oo ladhaahdo la yidhaahdo hishaam alwal isna waxa uga dambeeyay nin aada iyo aad u qiimo badan buu hishaam alawal ahaa ninkaasi waxa la yhaha hishaam alawal aabihi buu uga dambeeyey nin aada u diin fiican buu ahaa waxaa la yidhaha madhabka awsaaci intuu ka bedelay buu meesha wuxuu keenay madhab imaamu malik marka ninkaale waxaa ku xiga nin alxakam binu hishaam hishaam bin cabdiraxmaan buu kaasi ahaa inankiisi waa meesha waa silsilad ilaa saddex boqol iyo lix iyo tobankeed ayay nimankaa la umaraanu nahay ayay meesha haysteen markii dambe waxa soo baxay niman leh khulafaanu nahay khal maxaa keenay maxaa u sahalay inay khaliifnimo reer bani ab reer umaya sheegtaan waxaa qabsaday markii dambe xilka nin la yidhaha cabdiraxmaan athaalis cabdiraxmaankii saddexaad nin la yidhaha qabsaday sanadii saddex boqolaad ee hijrada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkaasi wuxuu bedelay laqabkii walahaa anugu amiir baan ahay wuxuu yidhi anugu khaliif baan ahay abkaas amiiru baan ahay ninkii doonayo maqal maxaa taa u sahlay waxaa u sahlay masar iyo waqooyiga afrika oo dhan waxaa qabsaday nimanka faadumiyiinta la yidhaahdo laba boqol iyo toddobiyo sagaashankii ilaa shan boqol iyo toddobiyo lixdankii bay xukumayeen faadumiyiintu amba nimanka cubaydiyiinta la yidhaah weye markaa waxay ka goosteen dowladdii weyneyd ee reer bani cabbaas markaa waxay arkeen reer bani cabbaas awooddooda inay daciiftay halkana niman kalaaba yaalla hadday ku soo duulaan dee way is-ereeriyeen uun markaanana khula halkaa laga bira cabdiraxmaan annaasir wuxuu laga bilaabo waxay la bixeen nimankaasi in la yidhaahdo muxuu ahaa inay yihiin ahdulkhulafaa khaliif bay sheegteen saddexdaa marxaloodu bay ahaayeen oo dee dhowr boqoloo sannadood bay reer bani umaya meesha xukumayeen cahd اlwulaad cahd اlumaraa iyo cahd اlkhilaafa taariikhda waan waan kookoobaynaa reer beni umaye markay meesha ka baxeen afar boqol iyo labiyo labaatankii waxaa meeshii qabsaday niman la yidhaahdo waxaa bilaabay cahdu dawaa'if cahdi la yidhaahdo cahdu dawaa'if markay reer beni maxaa cahdu dawaa'if afar boqol iyo labiyo labaatankii ilaa andalus oo dhan laga xoreynaya nimankaasaa xukumaayey laakiin marka dambe dowlado kalaa iman doono dushun baa lagaga maamulaaye maxaa cahadu dawaa'if loo yidhi ayaan darada dhacday waxay markii hore andalus oo dhan intii ree bani umaye meesha ay xukumayeen nin keliyunbaa wada xukumaayey laakiin imika waxay bilaabantay in magaalo walba ninka joogaa u yidhahdo ana amiir halkan oo kale kasalla xalay joogaa wuxuu leeyahy anaa amiir ka balagubado joogaa anaa amiir ka gabiila jooga anaa amiir ka wajala jooga anaa amiir nin waliba meesha jooga waxaa la yidhaahdaa labiyo labaatan gobol bay u kala googo'day meel walba amiir baa anaa amiir ha midb mid walba wuu khaliifan yahay markaa waxaa habqa baa ka dhacay meesha aada dhibaato aada iyo aad u weyn baa ka dhacday iyagii baa iswada dilay dee nin waliba ka halkan joogaa wuxuu damcay inuu ka kala baacsado dhiiggii muslimiinta aad iyo aada u qubtay dhowrkaa afartaa boqolee sannadood iyo siyaadadaasi taariikhda andalus wax wanaagsan oo xagga xukunka ah lagama sheego haddii laga tegi waayo xagga cilmiga oo dee culimmadu way shaqaynaysay iyo xadaaradda iyo dhismaha iyo beeraha laakiin xukun wanaagsan oo andalus isku haya reer bani umaya ayaa ugu dambaysiiyey cas iyo cahdigii aynu ku sheegnay cahdulkhilaafa islaamkii wuu daciifay waxay la bilaabay mararka qaarkood kristanisku inay mamlakaadka ku soo duulaan ay qabsadaan labada ducafadaas meel walba meel walba gobol gobol iyo qolo qolo ayay u kala googo-een dadkaasi runtii meeshaa labiyo labaatan mandiqadood oo mukhtalifa ayaa ka aasaasmay nin weliba wuxuu lahaa masaaxo gooniyu lah amiirbaan ka ahay ciidanna wuu sheeganaaye uu meesha la yimaado marka nin weliba qoladaa ku xigta ayuu baabi baabi'inayey labadaa qolo qoladaas waxaa taariikhda bilaabmaya nimanka la yidhahdaa muraabidiinta iyo nimanka la yidhahdaa muwaxidiinta muraabidiin iyo muwaxidiin taariikhdooda kama hadlayne xidhiirhka andalus la leeyihin umaan ka hadlaynaa nimanka muraabidiin la yidhaha afar boqol iyo afar iyo sagaashankii iyo shan boqol iyo sagaal iyo soddonkii ayay haysteen waqooyiga afrika ilaa maqrib nimankan muraabidiinta la yidhaahdo waxay kaga gedisan yihiin nimanka muwaxidiinta la yidhahdo qolana asalkoodu waa carabo waa muraabidiinta qolana asalkoodu waa berberiyiinoo waa nimanka muwaxidiinta la yidhaahdo nimankan muraabidiinta la yidhahdaa qabiilo ximyar la yidhaahdo oo yamaniyiinaba kasoo ayay ka soo jeedaan oo waa ciidankii la socday muusa binu nusayr markuu maqrib alcarabi galay wixii reer ximyarihi meel gooniya koonfurta saxaaraha koonfurta maqrib iska degeen meel gooniya isku ursadeen halkaasay iskaga tarmeenoo iska joogeen muddo dheeroo ay ku bateenoo hoggaan iyo diin iyo dacwadba meeshaa qabsadeen markay taariikhdu maraysay afar boqol iyo sideed iyo afartankii nimankaa dareen jihaadiyaa galay dareenkaasi deedna wuxuu keenay in maqrib alcarabi markaa soo koobno maqrib alcarabi waxay bilaabeen ugu horrayntii jazaa'ir ilaa senegaal bay isku xidheen markii dambena ilaa maqrib alcarabi bay qabsadeen markii dambena ilaa andalus bay qabsadeenoo nimankii ahaa dawaa'ifta ninkii meel joogaaba annagaad noo joogtaa bay ku lahaayeen laakiin dhulkii waxaa qabsaday nimankaas nimankaa waxaa uga dambeeyey nima andalus nimanka muwaxidiinta la yidhaahdo iyagu berberiyiin bay ahaayeen qabiilatu masmuuda niman la yidhaha bay ka soo jeedaan iyaguna ugu dambayntii maqrib alcarabi iyo ilaa andalus bay qabsadeen iyaguna waxaa ugu dambeeye mamlakadda ugu dambaysa andalus in yaroo kala ka dambaysiin doonaayo waxaa la mamlakatu mamlakatu qarnaada fi andalus waa mamlakaddii ugu dambaysay ila waa tii mamaaligtan noqotay muxuu ahaa dawaaifte lix boqol iyo labaatankii ilaa sideed boqol toddobiiyo sagaashankii oo ay dumi doonto mamlakada la yidhaha qarnaada waa mamlakadii qarnaadana waxan waa magaalooyinkii koonfurta andalusku yal waan hore u sheegnay iyada iyo ishbiiliye iyo iyada iyo muxuu ahaa qurdubo iyo magaaladaasi dhulkaa mamlakad baa ka aasaasatay mamlakadaasina muddo ayay dhulkaa xukumaysay iyadaa ugu dambayntii markay daciifeen nimanka kristanka iyagay meesha ka qaateen iyagoo dee daciifman bay meesha ka riixdeen ka riixdeenun dee maarata awood badani ma taalle halkaa waxaa kusoo gebagaboobay waa dulkaxaadiskaan sheegnay siddeed sannadood taariikh islaamiya oo andalusa oo siddeed sannadood oo dee xadaaradeeda leh oo maamulkeeda leh oo waxqabadkeeda leh oo beeraheeda leh oo tijaaradeeda leh oo qaab dhismeedka birishaday dhiseen ilaa hadda qaar baa sii jira alle oo culimadooda leh oo dacwadeeda leh oo diintooda leh oo ta'aliifkooda leh sideed qarni baa meeshaa joogay ugu dambayntii andalus oo dhan kiristankii baa qabsaday sideed boqol iyo toddobiyo sagaashankii hijirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa bilaabatay waxaynu odhan karno isaalatu lislaami min andalus hal la sifeeyabaa ka dhacday meesha ya waxani waa taarikh taarikhda miyaynu miyaynu dhaafan waan ka sheekaynaa wixii dhaco ayna sheegna saba maaha bi bixulwiha wa muriha waa in taarikhda o in la sheego saba maaha aha lakiin tana waa maalmaheedii qadhaadhaa weeyaan marka markii ay qarnaada ay gacanta ka baxday niman kiristana baa meeshii qabsaday oo boqorro ah si dhid dhidibada loogu taago awoodda kiristan ee andalus waxaa la bilaabay in islaam iyo wixii uu sheegtaba la tirtiro waxaa la gubay boqol waxaa la gubay boqolaal kumanaan kitaab ah waa waxa ugu qaalisan sidoo kale waxaa la mid ah markay tataarku qabsadeen baqdaad waxaa la yidhaahdaa kutubtii bri waxay kaga gudbeen birishi ay ka dhigteen webiyaday kaga gudbeen cilmiguna waa waxa u qaalisan kumanaan kitaab la gubay oo diinta iyo shareecada ah oo dee dhowr boqol sanood culimmadu iska dhexlayeen oo fanni walba leh masaajidadii baa kiniisada laga dhigay qaarkood waa la yska xidhay way iska kharaabeen nin tukanayaan la arkin baa la yidhi shacaa'irtii islaamiga ayaa nin lama ogola muslimiintii meesha joogtay waxaa la saddex mid soo gala saddex mid soo gala ima alhijra min andalus meeshaad ka baxa oo ka guura meeshaad doontaan taga oo imaa iska deganaada oo macatabkii qaata labadaa haddaad diideen waxaa idin sugaya waxa loo magacaabo maxaakimu taxqiiq ow maxaakimu taftiish baa idiin furmaya maxaa y dad fara badan way iska guureen dad fara badani waqooyiga afrika iska yimaadeen markii meeshii islaamkii laga qabsaday qaar baa ilaa shaam tegey qaar baa ilaa turkiga u baxsaday halkaasi waa qaar ducafadii o dhanna way iska way iska gaaloobeen macaatabkii bay iska qaateen guruub baa soo hadhay dushana ka gaala hoosana ka islaama waa la dad aynu odhan kan labadiimoodlayaal baa soo baxay ilaa waa dhoweyto dalalka afrikaanka oo inaga inaga fogeyn dadku islaamkooda way qarsan jireen dad badan baa waa dhoweyto magacyadooda magac islaama la soo baxay waagii hore aan magac islaama lahayn dala inaga inoo dhow marka waxaa soo baxay dadka ducafo maalintiina kiniisada dadka u raaca habeenkii iyo markuu aqalkiisa tagana acuudu billahi min ashaydan rajimtuu idhaahdo iska weysaysto oo iska tukada iska tukanaayo oo maaragtay ilaahayoona badbaadi leh marka ay u qaybsameen waxaa ka bilaabmay maxka maxaakimu taxkiim maxkamado ugu foolxun maxkamadaha taarikhda soo maray ayaa la bilaabay ninkii la tuhmaba maxkamad baa la saaraya ee andalus lagu arko oo tuhmadda maxaa maxaa lagu tuhmaya tuhumku waa maxay kow waxaa kow ka ah af carabi buu ku hadlaa waa tuhmad ya af carabi af carabi buu ku hadlayba warduu af carabiba ku hadla maxkamadda saaro maxaa kaloo tuhmada oo meesha yimid waxaa lay jimcuhu maydhaa jimcaha ka maydha waxaanu jimcuhu maydhaa waa maxay sa quslu eh, jumcatina waynu garanayna soo maaha halka ka soo jeedo wuxuu noqdaa tuhmad jimcuhu maydhaa bay noqotay subxaana allah waxay noqotay dhar gaaruu gashan yahay ah, eh, sida sheekh cabdilaahi buu koofiyad gashan yahay ama aw mubaarak oo kale dhar gaaru gashan yahay baa la odhanaya dade waa allahaas ala xaalkiisu ama raashin gaaru cunaa raashin khaasa raashin meel laga cuno meel kale raashin laga cuno waa tuhumaadka waxaa u daran ka u dambeeya inta cawrusulqaayo la yidhaha wuu gudan yahay amba uu xalaalaysan yahay boqol nus malyuun muslimiina baa waxay wajaheen maxkamadaha waxa la yaha boqol iyo konton kun oo qof baa maxkamada la saaray xukunada ku dhacaya waxay ka bilaamayaan qaar la deldelo oo saa iskaga baktiya qaar laba faras lagu kala xidho qaar nolosha cidyaha lagaga soo guro qaar inta la jiifiyo laf walba la jebiyo qaar kuwa u darani waxa weeyaan waa kuwa la la magac baxay xaflu lmaharajaanaat waxaa la odhanayaa maanta boqol la gubayaay garoonka isugu keen keena subxaan allah qutila asxaabu lkhuduud in taarikhdu ka odhan taariikhdaas baa soo noqotay qutila asxaabu lkhuduud annaari daati اlwaquud id hum calayhaa qucuud wa hum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud andalus islaamkii waa laga tirtiray kulliyan waxaan in yar ka odhan doonaa laba qodob oo yaryar andalus inay dhacdo oo la waayo ma hiya alasbaab in yar asbaabta waan koobi asbaabta koowaad waxa uu dhowr sababoodoo isku darsamay ayaa keni waxaa kow ka ah altanaasucu bayna almuluuk muluugtii labaatan labiyo labaatanka noqdeen sheegay cahdu dawaa'if muluugtaasuu midba mid u jarjaraayey ayay qaarkood kristan kolkaa qabaa'ishaasi waxaa dagaalamaya aad mar waxaa dagaalamaya muslimiinta carab iyo berberiyiin berberye waa waa dadkii waqooyiga afrika degan ee de waa islaamka waa islaame qaarna waa carab labadaas mar labaasaa dagaalamaya mar carab dhexdoodaa dagaalamaya waxaa dagaalamaya nimanka la yidhaha carabu shimaal amba cadnaaniyiinta amba qaysiyiinta iyo carabuuljunuub oo qaxdaaniyiin amba alyamaniya alyamaniya qaysiya laba qolo caraba marka qaarkood dagaalamayey mararka qaarkood qoys keliyaa dagaalamayadoo abnaa walaala ah ayaa taliska meesha isku iyo isku qabsanayey marka taasi islaamka sabtiiyo axadba way seejisay oo halkii soomaalide wa adiicu llaha wa adiicu allaha wa rasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhab arriixukum baa ka dhacay qodobka labaad waxa weeye isnaadu lamri ilaa kayri ahli hoggaanka waxaa qabanayay dad aan ehel u ahayn meeshu waxay ahayd xil suge dhaxal suge saaibka wadanada carabta dhaxal suge oo dalka ayaa xukumaya boqolka inankiisa inankiisa inankiisa inankiisa inankiisa baa xukumaya mararka qaarkood midna mid naaska jaqa ayaa dhaxal suga noqonaayey waxaa laqa isagoo toddoba jira waxa laga in xilka loo dhiibo deetana sibyaan iyo dad aan hoggaankaba u istaa ku istaahi lahayn oo iska iska tumanaya tumashadiibaa badatay e, ayaa qabanayey dee marka daba diiddaa iyo dhaandhaan midhiba meeshii qabsaday marka isnaadu lamri ilaa kayri ahlihi fantadir saaca soo ayaa meesha ka dhacday waxaa kaloo yimid xamaasadii diinta loo qabayba meesha ayaa yaraatay xamaas eeg waa dadkii oo kale dadka ila ibka dacwadaan ku wadnaa xamaasadii islaamka ayaa meesha ka baxday qoloqoladii iyo midabkii iyo waxaasaa ah xoogaystay waxaa mee kaloo yimid dacaf baa culimmadu ku dhacay culimadii risaalada meesha kaalin weyn bay ku lahaayeen dadka jihaad gelintooda diinta faafintooda iyo dacwadooda markaa farahay ka qaadeen qaar badan muran bay bilaabeen masaajidka masaajidkaasuu la murmaya sidaynu maanta u muranno muran unbaa bilaabmay hadday ummad markay ummadu jabayso wallaahi waa saasu kalo markaasaa mar inta u badan ay ku murmaan waxay ahaan jirteen naxwaha ileen naxwaha inagu carab naxwo badan ma garanayne madaaris buu naxwuu leeyahay halkani waa la godayaa maye la godi maayo haddii la godaya maxaa lagu godaya caamilkaasaa lagu godaya mayene waxbaa halkan ugu qadarona kaasaa lagu godaya lagu godi maayo intaasaabaa la isku dilayaaba halkan waa la godaya waa la hoos dhabaya ayaan lagu kala baxaynin waxaa kaloo meesha yimid mu'aamaraad gaaladu ay leeyihiin nimankaasi andalus ila islaamku meesha inay yimaadeen waa la ogaaye gaalada yurub joogtaa waxay isla daba taageen dadkii meesha qabsanayey maal iyo hub iyo rag iyo fikir fikirkuna waa waxa u muhiimsan dhallinyaro fikirkuna hadii fikir la waayo iyo wacyi waxba ma jiraan xoolaha lama dhaafo waxaa aynu odhan karnaa meesha waxaa ka dhacay tawxiid tawaxud alacdaa wa tamasuqu lmuslimiin ayaa ka dhacay khilaafadiina waa la waayey waxaan meesha kaga baxayaa ereygaas ah war maanta andalus iyo islaam halkay kala joogaan sbain iyo islaam laba mir baan kaga bixi insha allah maanta andalus halkii waagii lagu tirtiray muslimiintu way dhaamaan waxaa la yidhaahdaa ilaa laba malyuun oo muslimiina maanta ku nool oo aan habeenkiina diin kale haysan maalintiina diin kale habeenkiiyo maalintooda diintooda haysta ilaa laba malyuun dadkaasi waxay u badan yihiin dad ka soo hijirooday waqooyiga afrika oo reer marowka ay u badan yihiin ayay u badan yihiin dadkaasi dadka xataa waddanka jooga way islaamaan oo islaamku iyagiyo yurub oo dhan ba islaamku wuu socdaa ma badno waa waa laba malyuun boqolkiiba afar bay ka yihiin dadka meesha degan laakiin meesha imika waxaa ka socota allaha kaaliye diin iyo dacwad waxaa la yidhaahdaa ilaa sagaaliyo afartan markas ayaa ka jira oo markad amba hay-adoodo islaamiga ka dhisan oo diinta iyo dacwada faafiya diinta iyo islaamkuna waxay u baahan yihin dhalinyaro in la faafiyo marka waxaa wa yurub maanta waxa faa'iidaa waa yurub waxaa ka jira waxaa la yidhaha xoriyat aladyaan taasaa muslimiinta u ah xoriyat aladyaan ninkii waxaa ka andalus diinta labaad imika waa islaam waxaa ka badan uun kiristanka laakiin waxaa jira malaayiin bayganisa mulxidiina oon diinba shaqo ku lahayn laa kiristan walaa islaam aan kala jeclayn ayaa ayaa dad ayaa muslimiintaba ka badan waxaan kaga soo baxayaa ku dhammaynayaa andalus maanta fufkaasaa ka socda waxaanse hal iyagoo islaamku baabay ha kaga tegin dhallinyaradee waxoogaa raja ha qabeen waxaan ku soo gebagabaynayaa walaa tahinuu walaa taxsanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin fii suurati aali cimraan almubaaraka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jazaaka allahu khayr aljaza baarak allahu fiika eh, sheekheenna sheekh ismaaciil cabdi hurre ismaaciil dheeg ilahay khayra ka siiyo runtii taariikh aad u mug weyn oo qoto dheer ayaa wakhti yaro kooban oo lamaxaata uu inoogu soo ururiyey waa si aynu uga qaadanno uun muuqaal guud iyadoo faahfaahsan baa runtii mararka kale laga yaabaa inaynu qaadanno waynu sheekha ka codsan doonnaa insha allah waayo taariikhdaasi waxay aad ugu eeg tahay wakhtigan iminka aynu taagannahay ee muslimiintu ay joogaan marxaladahan kala duwan ay marayaan siday u kala googo'een siday isu haystaan sida cadowgoodii isu gaashaan buuraystay sida aanay iyagu siday cadowgoodii ugu tartamayaan sidii midba midka kale uga ashkatayn lahaa ee uu uga dhigan lahaa inuu hiiliyo isagoo walaalkii uga hiilinaya sida muqadasaadka aan dan looga lahayn sida culimmadu ay tasaahulka faraha badan iminka u sameeyeen ee marmarka qaarkoodna intuu tanaasulba yimi ruux waliba ka murmaya xitaa saxwi islaamiyaba oo odhanaya mee baryaha hore waxaanu wadnayba ilaa hadda maba garanaynaba waxaanu ku sugnayn runtii waayaan dorooyinka iyo fitanka iyo waxyaabaha maanta dhacaya allah inaga badbaadiyo cidna ku wiirsan mayno laakiin imtixaan adag baa socda kuwii badbaaday guulaysta allah inaga dhigo markaa runtii taarikhda waxaan ka codsan doonaa sheekha iyadoo maraaxisheeda maraysa walow asaabiic iyo toddobaadabaha qaatee in mid walba sideeda loo dul istaago si aynu ugu iftiinsanno wakhtigan iminka aynu taagannahay ugana wax qaadanno insha allaahu ilaahay khayr ha ka siiyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro innagana in yaroo koobanoo warka waxa layna siiyey waxay tidhahdaa waatan dee weriyaashu waxay dhahdaan warkiioo kooban isagoo faahfaahsan baa inoo hadhay insha allah waa codsan doonnaa haddii ilahay ina gaadhsiiyo aad baa u mahadsantihiin sida fiicane aad u dhegaysateen sheekhana waxaan leenahy waqtigaadna siisee qaaliga ah waad ku mahadsan tahay jazaaka allahu khayran dee waa abnaadaadii waad kusoo noqnoqonaysaa uun baaraka allah fiik jazaak allah khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قديهم هدموا مانا راح ضارات وتقدم لم يشفي غله ما دائن حرقات ومساجد تهينت وآل